jeedaa taqyiir oo taqdiiri ah darsigeena ka bilaabana taqyiir oo lafdi ah waxaa loola jeedaa caamilku xukunkii uu keenay marka aakirka uu ka muuqdo oo isha lagu arki karo dhegtana laga maqli karo takyirki iyo isbedelki caamilku keenay isagoo ah ibraahim kelimadan intaan caamil la gelin aakirkeeda waa la waqfiyaa waa mawquufa ibraahim caamil rafciya laga hormariyey xadara ibraahimu waa la maqlay isbedelkii caamil nasbiya laga hormariyey ra'aytu ibraahiima caamil jaraa laga hormariyey xadaytu biibraahiima amase xadaytu bimuxamadin waa isku mid haddii kelimadda marka caamil ka hormaro isbedelka aakirkaa la maqlayo ishana lagu arkayo oo wax diidaya aan la arag in isbedelkaas la maqlo oo la arko kaasaa waxaa la yidhahdaa waa taqyiir ama isbedel oo lafdiyaho lagu dhawaaqay kaasaa la yidhahda taqdiiri waxaa la yidhaahdaa isbedelka aakhirka gelaya haddaan ishana laga arki karin dhegtana laga maqli karin maanica diidaya mawaanicda diidaya afaran qaadayna haddeer kitaabkan afar mawaanicda diidayda in la maqlo oo dhegta laga maqlo ama isha lagu arko afar sababoodaan qaadayna saddex ka mid ah waa saddex xaraf oo kelimaday u daba maraan muctala la yidhahdo kelimadda hadday saddexdan xaraf u daba maraan waxaa la yidhahdaa muctalulaaqir kelimadii aaqirka ka xanuunsaneed aaqirkay ka jirin alif waaw ya saddexdan xarafa waxay dhaha xuruufulcilla xuruufadii xuruuftii jirada waa kelimadda carabiga ay u daba maraan ama isim haata ama ficil haatee waxaa la yidhahdaa muctalul aaqil kelimadii aaqilka ka jiraneed aa la yidhahdaa kelimadaas muctalul aaqil aa la yidhahda kelimadaas kelimadii aaqilka ka jiraneed saddexdaas waa sababo keena inaan icraabka la maqlin saddexdoodun waa kala duwan kelimadda hadday tahay isim waxaa u dambeeyaana uu yahay alif u fiirso kelimaddu waa isim waxaa u dambeeyaana waa alif kelimaddaas icraabka isimku saddexu qaadan jiray rafco nasbo jar saddexda midna kama muuqan karto saddexda waa lagu qadaraa sababka loogu qadarana magaciisa waxaa la yidhaahdaa tacadud tacadud macnaheedu waxay tahay qofku hadduu isku dayo xataa kama muujin karo maba ka muujin karo kelimaddu hadday ficil tahay oo alif u daba maro rafcada iyo nasbada labadaasa lagu qadara xaalatul-jasme marka la tago waa muuqane sababtuna waxay tahay alifka laftigiisaa la goyna alif maqan marka haddii lagu dhawaaqo waa la fahmaa inuu maqan yahay haddii la qorana waa la fahmaya inuu muqayad marka ficil marka alifka u dambeeyo xaalatu rafca iyo xaalatu nasba labadaasa lagu qadaraa xaalatljasma waa laga muujina sababtoo ah alifkaa la goyna la xadfa xadafkuna waa wax dhegta laga maqli karo ishan lagu arg karo xarafka u dambeeya kelimadda oo isim hadday kelimadda isimka xarafka u dambeeya haddii uu yahay ye ye hadduu yahay rafcada iyo jerka labadaasa lagu qadara laba lagama muujin karo nasbadana waa laga muujinaa fatxada sababta loogu qadarayana waxaa la yidhahdaa iqal waa culays waa culays waxaa loola jeedaa haddii qof isku dayo inuu ka muujiyo waa ka muujin kara jaa alqaadiyu waa dhihi kara laakiin culaysaa ku jira carabigana waa laga ilaaliya culayska marka cilada loogu qadara waa culays waa iqal iqalna waxaa la yidhaha waa shay culus laakiin qof hadduu isku dayo waa ka muujin kara qulaysna looma ogola carabiga marka isimka yaaba u dambaydo waxaa lagu qadaraa rafcada iyo jerka fatxada waa laga muujiyaa ra'aytulqaadiya aa la idhaha isimka wow umaba daba maro wowgu umaba daba maro waxaa soo haray ficilka oo ay u dambaydo ye ama wow u dambaydo labadaba u daba maraa waxaa lagu qadaraa rafcada oo kale bis rafcada oo keliyaha lagu qadaraa cilada loogu qadarana waxaa la yidhaahdaa ahiqal ahiqal waxaa loola jeedaa hadduu qof isku kalifo waa ka muujin kara laakiin waa culays carabigan culayska looma ogola laakiin ficilka waawdu u dambaydo iyo ficilka ya-da u dambaydo xaalatu nasba iyo xaalatu ljasm waa laga muujina xaalatu nasba waa laga muujina xarakadaa la dul saarara lan yaqdiya alaleeyahy lan ka hormari yaqdi oo ficil mudaarica lan yaqdiya fadxadaada la dul saaraaba yadcuu lan ka hormari lan yadcuwa waa laga dul saara fadxada jesmadana xarf cillaha la goyna lam yaqdi dhe go ya lam yadcu dhe go wowda marka ficilka wowdu u dambaydo iyo ficilka yaadu u dambaydo rafcadoo keliyaha lagu qadara damaa lagu qadara xaalatu rafca xaalatu nasba waa laga muujina xaalatljasmana xarfu cillaha la goyna labadaasaa ka muuqana saddexdaas xarfu cillo waa saddex sababood oo keena icraabku inuu taqdiiri noqdo sababka afraad wuxuu yahay isimkuu gaar ku yahay ficilka shaqa kuma leh isimka haddii uu mudaaf noqdo mudaafuleehiguna yaaulmutakalim uu noqdo yaaulmu qofka hadlaaya ya sheegaya kitaab kitaab haye aduu isku tigi ydun gacan aduu isku tiiri ydi ulaamun adoon aduu isku tiiri ulaami mar hadday isimka u dabamarto yadaas mutakalimka oo qofka hadlaaya sheegayda yadan dabeecadeeda waxaa ka mid ah xarafka ka horeeya waxay rabtaa in kasra la saaro wax kale lama saari karo xarafka ka horeeyana wuxuu noqonaa xarafkii ugu dambeeyey kelimadda ka horeeya iraabkuna halkuu kori jiray kelimadda xarafka ugu dambayda managa soo ogaana taqyiiru axwaali awaakiri kelim icraabka wuxuu koraa kelimadda xarafka ugu dambeeya marka kelimaddii isimka aheed marka yaa umutakalim gadaal lagala xariiriyo xarafkii ugu dambeeyey kasra u waajibayda horta kasradan waxaa wadata ya-da oo ya-daa waxaa u munaasiba wax laydhaha kasra waa in hoos dhika hormara hadhow markaad caamil soo gelido isimkan caamilkii muxuu u baahan yahay xarako caaqilka inuu rafco saaro maala damuu raba damadii hadda kasraa saaray kalimadu laba xarakana islama qaban karto waa lagu qadara caamil wax nasbiya ah, haddaad kelimada ka hor marido fadxadii meel la saara lama arko maxaa yl kelimadii kasraa saara caamil wax jara haddaad ka hor marido jerkii meeshaan ma qaban karo jer horaa saara kasro horaa saara marka waxay keene caamil kastoo ka hormaraba icraabtii u u in lagu ciladuna waa maxe lmunaasaba laleeyahy waxaa la leeya meeshii waxaa saaran kasro ya-da u munaasib ah, xarako kale m ma qaban karto marka kasro oo ya-da u munaasiba meeshan saarana laleeyahy afar taasaan qaadaynaa oo ixraabka taqdiirta ka dhigta waclam ogow allaha ku ogeysiiyo allahna ku garansiiyo waclam ogow ana haada tagayura isbedelkan icraabkaasoo lama dhihi waa isbedel kelimada caaqilkeeda waa inuu isbedelo waclam ogow ana haada tagayura isbedelkan yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood lafdiyin mid qawaaq loo nisbeeyey wa taqdiiriyin mid qadarid loo nisbeeyey labadaas u qaybsama mid waa lagu dhawaaqa isbedelka adaaba maqlaaba haddii la qorana adaa arka kaas waxaa la dhahdaa tagyiir lafdi ah midna waa lagu qadaraa wax haddaad ka fiirdo isbedela uma jeedin waxa weya dhegaysatana dhegta ka maqli maydid laakiin maxaad fahmi isbedel inuu meesha ku jiro caamilka hore isbedelay caamilka isbedelaad ku fahmi caamilkaad ku fahmi waclam ogow ana haada tagayura isbedelkan yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood lafdiyin mid dawaaq loo nisbeeyey iyo wa taqdiirin mid taqdiir loo nisbeeyey fa ama lafdiyu midka lafdiga loo nisbeeyey fa huwa taqyiirka lafdigaa ah. maa shay weeya laa yamnacu uusan diidayn min anudqi dhawaaq bihi maaga lagu dhawaaqo maanicun wax wax diida in lagu dhawaaqo wax kuu diidaayo lama arko kaasaa la yidhahdaa taqyiir oo lafdi ah inaad ku dhawaaqdo isbedelkii wuxuu ahaa muxamed uu ahaa fiiri muxamed daalku waa waqfisanya geli caamil rafciya ka hormari xadara muxamadun waa ku dhawaaqa isbedelkii waxaad gelidaa caamil nasbiya ra'aytu muxamadan waa maqli isbedelkii soo ma waana arkay waxaad gelidaa caamil jara xadaytu bimuxamadin wax kuu diidayo lama arko isbedelka inaad ku dhawaaqdo kaasa waxa la ydhaha taqyiir lafdiya maxaa la ydhaha taqyiir lafdiya faama lafdiyu waxaan rabaa taqyiir lafdiga faama lafdiyu taqyiirka oo lafdiga ah fa huwa taqyiirka lafdiga maa shay weeye laa yamnaxu uusan diidayn min annudqi bihi lagu dhawaaqo maanicun mid wax diida kamaa ra'ayta sidii aad ku soo aragtay fii xarakaati daali daalka xarakaadkiisa daalkaasoo min muxamadin xaggiisa ka ahaaday wa xarakaati ra rada xarakaadkeeda sidaad ku soo aragtay radoo min yusaafiru xaggeeda ka ahaatay yusaafiru ibraahimu lan yusaafira ibraahimu lam yusaafir ibraahim rada yusaafiru soo isma bedelin isbedelkii waa loo jeeda waana la maqla wax diidaayo male in lagu dhawaaqo kaasaa waxaa la idhahdaa takyiir lafdi waxaa haray taqdiirkii ah waa kanaa kanaa marka maadshahid kaas waa la fahmi karaa midkaan wey midkan raba inaad aad maskaxdaada uga shaqaysiido waama taqdiiru taqdiirka waa taqyiirka oo taqdiiriga waama taqdiiriyu dhe waama taqdiiriyu taqyiirka oo taqdiiriga fa huwa taqdiirigu maa shay weeye yamnacu uu diidaya min atalafudi bihi in lagu dhawaaqo isbedelkii maanicun wax wax diida sabab wax diidaa diidaya in lagu dhawaaqo isbedelkii aakirka isbedelkiisa in lagu dhawaaqo sabab maanicah diida oo min tacadulin afartiiuu kuu sheegaa marka fiiri maxaa nidhi alifka sababkeeda maxaa lagu magacaabaa tacadul ya-da iyo wowdana iqal yaa mutakalimkana munaasaba saddexdiiu kuu sheega markaasuu ku yidhi waama taqdiriyu taqyiirka oo taqdiiriga fa huwa taqdiirigu maa shay weeye yamnacu uu diida min atalaffudi dhawaaqi bihi maaga lagu dhawaaqo maanican mid wax diida muxiga midka diida oo min tacadulin cudurtoobid ah shayga wax diida waa tacadul ko aw aw istisqaalin cuslaysi ah Ah, aw istiqaain cuslaysi ah waa la cuslaysana laguma dhawaaqi karo oo macnaha culaysa ka imaana lakin haddii qof isku kalifo waa uu ku dhawaaqi karaa aw munaasabatin munaasaba ah, ah meeshii waxaa iska saaran xaraka yaada u munaasiba saddexdaas sababood aa diidaya in icraabka uu noqdo lafli saas darteeda loogu qadara waa uu kuu faafaa inaad dhegayso taquulu waxaa leedahay yadcuu wuxuu u yeeraa yadcu waa u yeeradhe alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa walqaadi qaadigii wa qulaami addoonkeygii hadda fiiri yadcuu waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya wow waa ficil mudaaric caamil rafciya caamil nasbiya kama horreeyo mid jasmiyana kama horreeyo mar haddii ficilka mudaaric caamil nasbiya uusan ka horreyn mid jasmiyana uusan ka horreyn waa rafcisanya yadcu marka waa rafcisanto caamil rafciyaa hadda haddaan isku kalifno ka muujin karna yadcuu laakiin algu rafaada dhibaa lagala kulma culays waay soo ma jeedi alfata waa faacilkii faacilna waa marfuuc soo maha damadii kama muuqan karto maxaa yaele alifa u dambeeya suurtagalba ma ahanba waxaan leenahay tacadur sababtiisaa loogu qadara walqaadi waxay ku cadfan tahay alfata faacil marfuuca wixii lagu cadfay muxuu waa marfuuc isaguna damadii kama muuqan karto alqaadi ya u dambayda sababtu maxay tahay uga muuqan karin waa culays haddaan laakiin iskalifno waa ka muujin karnaa wlqaadiyu aan leena lakiin dhibaa ku jira soo maqlimaysa waqulaami waxay ku cadfantah alfata alfata oo faacilay ku cadfantahay wixii faacil ugu cadfaana waa marfuuc isaguna laakiin damadii kama muuqan karto miimka qulaami sababtoo ah miimka intaan laguba cadfinba alfata waxa saareed ka so oo gulaamihi aw mutakalimkaas kasra ay wadato aa saareed marka meeshii xarakada la saari laha dama la saari lahaa xaraka hore u saareed laba xarakana hal xaraf lama saaro waa lagu qadaraa maxaa loogu qadaraa xarakada miimka saaranayaaba u munaasiba waa limunaasaba laleeyahy intaasuu kuu sharxaya dhegayso wuxuu ku yidhi fayadcuu marfuucu waa la godo ficilkaas litajarudi ka dharbeelidda uu ka dharbelay min anaصibi caamil naصbiya iyo wljazimi caamil jazmiya wlfatana marfuucun waa la goday maxaa loo goday likownihi aanshada uu ahaaday darteed faacilan aacil aacil uu ahaaday wlqaadi iyo wlqulaami ayagana waa la goday maxaa loo goday wlqaadi iyo wlqulaami marfuucaani labadooda waa la goday maxaa loo goday liannahumaa labadooda macduufaani waxaa lagu cadfay cala aacil aacil aacilkaasu almarfuuc la goday aacil rafcisana lagu cadf waa faacil rafcisana lagu cadf laakin damatu damadii laa tadharu ka muuqane fii awaaqiri haadihi اkelimaati kelimooyinkan aakhiryaadkooda damadii ka muuqane yadcuu ka muuqame alfataa ka muuqame alqaadi ka muuqame waxa way qulaamiina ka muuqame damadii ma ka muuqayda kelimaadkan aakhirkooda marka saddexdii sababoodu kuu sheegaa tacadur iyo siqal iyo munaasaba saddexdii sababood kuu sheega waxay uga muuqan weydu ku yidhi waa litacadurihaa waa suurtogeli weyday fi lfataa alfataa waxay uga muuqan weyday tacadur suurtagalba maaha oo haddii qof isku kalifo kama muujin karo o wasiqalihaa iyo culays ay ku cuslaatay fii yadcu iyo wa filqaadi yadcu maxaa u dambeeya wow alqaadina maxaa u dambeeya labadaas waa lagu qadara kama muuqayda cilada iyo maxay tahay marka waa culays waa iqal waa iqal wuxuu ku yidhi waliajli munaasabati yaailmutakalim yaalmutakalimka munaasabadiisa darteeda uga muuqan weyday fii qulaamiin qulaamiina damadii kama muuqanayda maxay uga muuqan weyday ee dam damadii ka hora waxaa saarnaa miimka waxaa saarnaa kasro yo-da u munaasiba فتكuن waay noqo marka admة damdii مqadرة mid lagu qadaray عalىa aakir اكلmةi kelmada akirkeeda manaca waxaa diiday min ظuhuurihaa mintu waa ziyaado ظuhuurkuna waa mafcuul bihii manaca manaca waxaa diiday min ظuhuurihaa ظuhuurahaa inay damadii muuqato waxaa diiday التacaduru suurtagal la-aan aysan suurtagalba ahayn sida alfatاa aw isiqadu culays ayaa diiday culayskuna waa yadcuu iyo alqaadi labadaasu ku jira aw ishtiqaalu maxali ama meeshii xarakada la dhigi lahaa ayaa w maxalkiya wuxuu ku mashquulay bixarakati munaasaba xaraka u munaasiba ya waa waa qulaamiin qulaamiin miimkaasaa la dhigi lahaa damada la saari lahaa maxalkii damada la saari lahaa waa miimka miimkiina maxaa saaran kasro halkaasu damada kasradaasu ku mashquulay kasradaas uu ku mashquulay taas waxay ahayd afartii sababood oo kelimaadkii ku jira afartii sababood oo ah waxaa weeyaan wowdii iyo ya-dii iyo alifkii iyo munaasabadii xarakada lagu qadarayaana ay tahay damo afartaba damaa lagu qadaraya fiiri yadcuu damaa lagu qadara ficilka alfataa kaas damaa lagu qadara alif u dambeeyo alqaadi waxaa lagu qadara damo gulaami damaa lagu afartaba dana lagu qadanaa mid walba afartooda kama muuqan karo laakiin sababka uga muuqan weyna waa kala duwany sow lama fahme hadda bal caamil kale geli caamil wax nasibiye geli caamil wax nasbiye geli lan yardaa raadi noqoma alfataa wiilkii dhalinyarada ahaa wlqaadi qaadigiina raadi noqon ma waqulaami addoonkaygiina raalli noqon ma hadda waxaa isbedelay oo kale ficilka a ah waxaa loo dabamariyey alif iriya yardaa waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya alif maxaa ka horeeya caamil maxaa ka horeeya caamil wax nasbiya fadxadii marka kama muuqan karto sababtoo ah suurtagal ma ahanba in la saaraaba alif xaraka lamao saaraba lan yardaa ln yardaa ln xarفu nfyin وaصbin واstiqbaali mabniin calى sukun la maal la min ااعraab alfataa mabni alى sukun la maal min اraab yardaa ficl mdaarc mansuub bilan wa calaamaةu naصbihi fadxaة muqadaraة calى اأlif manaca min duhuuriha maxaa diday atacadud alfataa faacil yardaa marfuuc wa calaamaةu rafcihi damة muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadud wاlqaadi alwaaw xarfu cadfin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab alqaadi macduufu cala alfata wاlmacduufu cala almarfuuci marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaai manaca min duhuurihaa ahiqalu وغuلaamiي alwaaw xarفu cadفi mabniyn calى الفaتحi laa maxal lah min اإعraabi غulaamiي macduuف calى الفتى والmacduufu calى اmarfuuci marfuuc mil وcalaamaةu rafci damt mqadaraة aakirka lagu qadarima damt mqadaraة calىa maa qabla ya mutakalim ya mutakalimka xarafka ka horeya miimkaa lagu qadara manaca min ظuhuurihaa اshtiqاal الmaxl bxarakaةi الmunaasaba غulaamiي mdaaf وya mتkلم ضمير متصل مبني على سكون في محل jر مضاaف wa taquulu waxaad leedahay ina alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa wa qulaamii addoonkaygii la faa'isaani waa guulaysanayaan ina alfataa hadda waxaa la keenay isim oo u dambeeyo alif isim alif hadda isim oo ya u dambeeyda waa soo arag ficil wow u dambeeyana waa soo aragna ficil alif u dambeeya waa soo arag halkaan fiiri marka waxaa lagu rabaa isimkiioo alif u dambeeya lagu tusaa caamil galay caamil naصbiya ilaa ism alif u dambeed waa soo aragnay mid yo u dambeyd waa soo aragnay ficil oo alif u dambeed waa soo aragnay ficil wow u dambeyd waa soo aragnay aasna waa soo aragnay hadda waxaan gelaynaa ism alif u dambaydo wa taqul waxaa leedahay ina lafaa'isaani waa guulaysanayaan waa guulaysanayaan fiiri hadda waxaa la rabaa alfataa waa ism alif ah u dambaydo caamila ka horeeya caamilku xuuyi aamajeed caamilku xuuyi waaba hurdeyda haddee ada meel kala jirteen caamil ka horeeya alfataa waa maxay inna waay inna anna laakina kaanna laal layta lacalla lixdaas waa lix caamil camalkay camal falan waa maxe tansibu isma wa tarfacu khabara camalkoodu waa saas shaqada ay qabtaan waxa weeye isimkana inay kor dhigaan kabarkana gudaan camalkay camal falan waa camalka waa lix caamil camalkay sameeyaan waa maxe tansibu isma wa tarfacu khabara isimkana waa kor dhigaan khabarkana waa gudaan waa caamil soo geli waa kane ina alfataa wiilkii dhalinyarada ahaa waqulaamii iyo addoonkaygii lafaa'istaani waa guulaysanaya ina xarfu tawkiidin wa nasbin mabniyun ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxalo min axbaab isagu waa xaraf ah, maxalka iraabku male alfataa ismu ina ismuhaa in la yidhahdaa ka fud lakiin ibtidaa'iga far waaweyn wax loogu dhigaa damiinka far waaweyn wax loogu qora in waxaa laleeyahay alfata ismu ina laakiin carabiyahan waxaa ka saxsan alfata ismuhaa oo haada waxaa looga jeeda inadi maxaa yeele kelmadda haddii lasoo sheega damiira loo celiya iyadii laguma soo celiye damiira loo celiya alfata ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alif manaca min duhuurihaa atacadud wa qulaamiha waaw xarf cadfin qulaami macduufun cala alfata wlmaxduufu cala lmansuubi mansuubu milu shayga lagu cadfo mid nasbisan waa mansuub asna waa la mid wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun halkaa lagu qadaraa calaa maa qablaya ilmutakalim manaacan min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati munaasaba qulaami mudaaf wayaa mutakalim damiir muttaصil mabniyu calaa sukuni fi maxali jarin mudaaf iley lafaa'isaani allaamu xarfu ibtidaa iska dhe allaamu xarfu ibtidaa iska leeda laamulibtidaa leeda laamta laamulibtidaa allaamu laamulibtidaa mabniyun cala alfatxi la maxalo min araab iska xaraf allaamu laamulibtidaa mabniyun cala alfatxi la maxalo min araab faa'izaani waa musan waana khabarka ina faa'izaani khabaru ina kabarka ina waa rafcisay khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci alif niyaabatan can dama liannahu musanna ما نوى فيه حرف عن حركة والنور عوض can tawini fi ism mfradi waa muane waa la rafciye muanena alifaa lagu rafci jira hadda maxalushaydkaan rabnaa waxay tahay alfata waa ism ay u dambaydo alif waa nasbisan yaho caamil nasbiya ka horey ina ka horayda waa lagu qadaray fadxadii lagama muujin karo ciladuna waa tacadub hulaami waa nasbisan ale waxaa lagu dulcadfay mid nasbisan fadxadina lagama muujin karo maxaa yeelay limunaasaba taquulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bilfataa wiilkii dhalinyarada ahaa wa qulaamii addoonkaygiina waa soo maray walqaadi qaadigiina waa soo maray marartu ficlu wa faacilun marar ficlu maadin mabniid cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala la min alraab wata damiiru mutasilun mabniid cala dami fii maxali rafcin faacil bilfataa albaa xarfu jarin mabniid cala kasri laa maxala la min alraab الإعراب الفتاء اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الجار والمجرور متعلقان بمررت وغلاamي الله حرف cطف غلاamي معطوف على الفتى والمعطوف على المجrور مجrور وعلاaمة جره كسرة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناaصبة غلاamي مضاaف يا المتكلم ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاaف إليه والقاضي الواو حرف cطف القاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المجrور مجrور وعلاaمة جره كسرة مqdرة عalى الyاء mنca min ظهوurihaa الثiqw fiiriya marka sm haddii ألف u dambeeyo waa lagu qadaraya damada halkaan ku soo qaadanay ydcو الفتى lan yarضى الفتى alfatadaas waa rafcisneed damada waa lagu qadara ism haddii alif u dambeeyo xaalatu nasbana fadxada waa lagu qadaraa ina alfataa waqulaami lafaaisani ayagoo fadxada lagu qadara taasa ism haddii alif u dambeeyo jerka kasrada waa lagu qadaraa marartu bilfataa ismka saddexda xaalada waa lagu qadaraa marka alif u dambeeyo waa qaranay soo maha alif hadduu u dambeeyo saddexda xaalada waa lagu qadaraa rafcada kasrada saddexda baa lagu qadara waxaa soo haray isimka ya-du u dambaydo rafcada iyo jerka labadaas lagu qadara labadii baad soo qaadan yafcu fataa wاlqaadi alqaadi waa rafcisaan waa lagu qadaraya xaalat xaalatljarna kasrada waa lagu qadara waa kana marartu biاlfataa waqulaami wاlqaadi wlqaadidan kasradiian ku qadaray isim wo u dambeeyaana maba jiro isimka haddii yaalmutakalim la xiriirsato saddexda xaaladaa lagu qadara xaalatu rafca damadaa lagu qadara xaalatu nasbadan fadxadaa lagu qadara xaalatu jarna kasraa lagu qadara saddexdiiba waa qadat ayadoo yaalmutakalim la xiriirto dama lagu qadara yadcu fataa wاlqaadi wa qulaami waxaa lagu qadaray xaalatu rafcu joogaa damadiyaa lagu qadaray xaalatu nasbana fadxada waa lagu qadaraa lan yarda alfataa wاlqaadi wa qulaami may eh, may mida miaalka dambe in alfataa waqulaami waa kana in alfataa waqulaami lafaisani qulaamidaas waxaa lagu qadarayaa fatxadii jarkiina waa lagu qadara kasra lagu qadara xaalatuljar waa kana marartu bilfataa waqulaami waqulaami marka isimka yaa mutakalimka u dambaydo saddexda xarakada waa lagu qadara saddexda waa lagu qadara xaalatu rafca maxaa lagu qadara damu xaalaةnasbana maxaa lagu qadaraa fatxo xaalaةuljarna maxaa lagu qadaraa kasro cilada loogu qadaraana limunaasaba maxaa soo haray isimka ay yadu u dambaydo isimka yadu u dambaydo xaalatu rafca waa lagu qadaraa de ya u dambaydo may kaas waa qaadan sooma waa qaadan waa sheegay marka isim ay alif u dambaydo isim ya u dambaydo isim ya-ulmutakalima xariirsata saddexdii waa sheegay ism wow u dambaydaana maba jiro carabi oo mucraba ah, wow ismay u dambaydo waxaan ula jeednaa wowa u dambayda damaana ka horayda waa reebanta wowda maba jiro ah, maba jiro wow oo dama ka horaydo ismay u dambaydo mucraba ma jiro waa jiraa ism wow u dambayda laakiin damaan ka horreeyo sida dalmun oo kale dalmun wowdii waa xarakaysan tahay maba ka marka ma jiro isim carabi ah oo wow reeban u dambayda maba jiro maba jiro oo mucraba maba jiro ficilkii fiiri asagana ficilka wow hadday u daba marto waxaa lagu qadaraa rafcada iyo biswe wax kalo lagu qadar maayo waana lagu miaaliyey yadcu lfata alwed ficilka hadday ya-u dambaydo waxaa lagu qadaraa waxaa lagu qadaraa ficilka yaab u dambaydo xaalatu rafc damada bis wax kale laguma qadaro yaqdii wey mihaalkeedii nooma uusan mihaalin yaqdii wey yarmi oo kale wey khalaas wixii wax lagu qadari jiray saasuba kugu wada sheegay famaa lafdigii kaana aaqiru aaqirkiisu alifan alif uu ahaado aliftaasoo laasimatan joogtaa alif laasima maxaa loola jeedaa waxaa jirta kelimad alif u dambaydo xaaladaha gabal marmarna aysan u dambayn musanaha oo kale xaalatu rafca alifta u dambayda zaydani deelkii maxaa ku ega alif waa xaalatu rafca kaliya bis ism marka kaas lama rabo xaalatu nasbe hadhow yaa u dambayna zaydayni alale waxaa la rabaa ism alif u dambayda mar walbaba kaas wey waxaan anagu ka hadlayna alifa u dambeeya mar walbaba amaa isimkii kaana amase famaa lafdigii iska dhig famaa lafdigii kaana aakiru aakirkiisu alifan uu ahaado aliftaasoo laasimatan joogto ah oo daa'im ah tuqadaru waa lagu qadara caleyh korkiisa jamiicu alxarakaati xarakaadka dhammaantood litacaduri suurtagal la-aanaa loogu qadara suurtagal ma aha in laga muujiyo wa maxaa lagu magacaabaa isimka alifta u dambaydo wayusama waxaa lagu magacaabaa alsmu isimka isimka almuntahi ku dhammaaday bilalifi maqsuuran a layidhaha magaciisa isimka alifta u dambayda magaciisa waa laydhaha maqsuur maxaa loogu baxsho maqsuur alifka haddaan hamse ka dambayd maqsuura la ydhaha waxaa ka soo horjeeda midka hamsadu ka dambaydo sida saxraa kaas waxa laydhaha mamduud maqsuur waa mid la gaabiyey midka hamsadu ka dambaydo saxraa amraa kaas maxaa leedaha mamduud marka waa ضid اmamduud ad leedaha maqsuur waa midki la gaabiyey maxaa ka soo horjeeda mamduud qaarna waxay dhaheen war maye saas looguma magacaabeen maqsuure waxaa maqsuur loogu magacaabo magaca loogu bixiyey لأnnahu mamnuuع min ظuhuuri الxarakaat waxaa laga manciyey in xarakaadkii ka muuqdaan sababka magacan loo siiye waxa wy liannahu mamnuucu min duhuuri اxarakaat waxaa laga manciyey xarakaadka inay ka muuqdaan marka maqsuur maxaa loogu bixiy haddaad tira laba sababood midooda leeda labaa mid loogu baxshay in loogu bixiyey لأnنahu ضد الmمduud wuxuu ka soo hor jeedaa midka mamduudka oo madan oo ah sida xamraa oo kale صaxraa oo kale kaasuu ka soo hor jeeda amase waxa leeda waxaa loogu baxshay لأnnahu mamnuuع min ظuhuuri الxaرakaat maqsuur waxa wey waa mid xabsi la gelshay waxaa loo diiday xarakaadka in laga muujiyo labadaas sababooda mid loogu baxshay mil fata tusaala lagu siina marka ism maqsuura hadda waxaa lagu leeyahay ism maqsuura miaali ism maqsuura mihaali maqsuurka waa ismka alif u dambeeyey oo xarakaadka dhammaan lagu qadari jiray mihaal wadaalika milu fata wiilkii dhallinyarada ahaa walcasaa ushi walxija caqligii alxija caqligii waraxa shiidmarihii dhagaxii oo raashinka lagu shiidaayo waraxa shiidmarihii ama dhagax shiidkii waridaa raalli ahaanshihii waa kaasa kuwaasoo dhan maxay yihiin dhammaantood waa maqsuur ad leedahay hadha waxa lagu leay shan isigo maqsuura keen hal xabo maanta alfataa la soo taagnaana shan keena lagu leeya alfataa alcasaa alxija alraxaa alrida ad leeda wamaa isimkii kaana caaqiruhu aakirkiisu yaa-an ya uu noqdo ya-doo laasimatan joogta maxaa la diidaa ya joogta waxaa lou leeyahay waxaa jira isim xaaladaha gobol iyo u damaydo musanaha xaalatu nasbo iyo xaalatuljar ayaadu timaadaan zaydayni fiiri laakiin joogta maaha xaalatu nas iyadu waa ka tegi lama rabo waxaa la rabaa isim weligiisba iyo u dambaydo wadaa isimkii kaana aakiru aakirkiisu yaaan uu noqdo yaadoo laasimatan joogtaa tuqadaru calayhi waxaa lagu qadara addamatu damada iyo walkasratu kasrada labadaasaa lagu qadara xaalatu rafca damaa lagu qadara xaalatuljarni maxaa lagu qadara kasro kasraa lagu qadara cilada lagu qadara waa maxay listiqali culays qof hadduu isku kalifo waa ka muujin karaa saasaa loola jeeda culays laakiin culaysaa ku jira iyo dhib laakiin xaalatu nasb waa laga muujiya fadxada maxaa la yidhaha isimka marka yaa u damayda magiciisa magaciisa maxaa la yidhaha wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu isimka almuntahi ku dhammaaday bilyaai manquusa manquusa la yidhaha kii la nuqsaamiyey maxaa magacaas loogu dhexshay lisababayni laba sababood midkoodbe laba sababood midkood liannahu nuqisa minhu bacdu xarakaat xarakaadkii gabola laga nuqsaamiyo o laga muujiyey لأnنahu نuqisa minhu baعض الxaرakaaت xarakaadkii gabalaa laga nuqsaamiyo laga muujey oo ah damada lagama muujin karo xaalatuljarna kasrada lagama muujin karo marka xarakaadkiyaa qayb laga nuqsaamiyey sababtaasaa loogu magacaabay manquuskii la nuqsaamiyey sabab labaad sabab labaad لأnna لأن wahiy اlyaa-u تuxdaفu idaa nuwira لأنa laamhu laamta waa la xarفka ugu dambeeya kelimada haddii aad tiraa darb darb maxaa u dambeeya b carabiga laam a la ihahda kelmadda haddii lagu ihahdo daraba laamteeda sheeg aa haddaan ku idha saama saama aba laamteeda miimka kelmadda ugu dambayda carabiga la ihahdo laam kelmadaas kaas laam xarafka ugu horeeya fa la ihahda xarafka dhexena cayn a la ihahda xarafka ugu dambeeyana laama la yidhaha istilaax sarfiya waay qolob suraafta iskale hadda waxaa lagu leeyahay caynulkelima daraba qaala saama caynta kelimadda lagu leeyahay haddaada noqon cayn maba ku jirtee adhe <laughs> war caynta waa xarafka dhe faaul kelima lagu leeyahay kelimadda fa'deeda war fa'du waa xarafka ugu horreeya ee faa fiiri qaala waa qaafkaas soo ma jeedin laamul kelima lagu leeyahay laamtu waa xarafka ugu dambeeya soo ma jeeda marka manquus maxaa loogu baxshay waa ciladii kale iili ciladii labaad lianna laamahu xarafka ugu dambeeya wahiyalya waa ya-da lagu laamka lagu sheega waa ya-da wahiyal wahiyalya-o tuxudafu waa la xadfaa idaa nuwina markii la tanwiiniyo haddii la tanwiiniyo waa laga xadfaa ya-da alqaadi tanwiini qaadin addaaci tanwiini daacin alhaadi tanwiini haadin waa la xadfaa ya-da markii la tanwiiniyo haadin daacin waxaad leedaha raadin aad leedaha marka labadaas sababood mid ka mida aa loogu baxshay magaca manquusa in sababta loogu baxshay ay tahay xarakaadkii gabal la nuqsaamiyo oon laga muujin iyo inay tahay marka la tanwiiniya xarafka ugu dambeeya laga jara oo laga nuqsaamiya labada sababood midkood midkay rabtaa ahaatee magaciisa xaa la yidhaha isimka yaad u dambaydo manquus manquuska wuxuu ku yidhi watadharu waa ka muuqataa calayhi manquuska alfadxatu adxadu waa ka muuqataa adxada waa ka muuqataa iyadu xaalatu nasba fadxada waa laga muujinaa maxaa yeelay waa likifatiha fadxadu waa fuda aada u fuda awalna sababtii loogu qadara culaysa ahe hadde culaysi cudurka hadduu baxo waa in caafimaadkii la arka awalba culaysaa loogu qadaray haddi culayskii la waayey waa in caafimaadkii la arka waa in caafimaadkii la arka naw wadalika mitr naxw qaadi alqaadi kii dadka kale xukminayey wadaaci midkii dadka u yeerayey walqaasi midkii gaalada ku duulayey wasaaci midkii ordayey walaati midkii imaanayey waraami kii wax tuurayey waxaasoo dhan waa mid walba maxaa la ydhaha dhammaan kuwa magacooda maxaa la ydhaha manquus ism manquusa dhow miaaliya lagu leeyahy manquus waa ismigii u dambayda mar walba miaal ka keena lgu leeyay waaa lada alqaadi midka dadka kale xukminaya wadaai midkii dadka u yeerayey walqaafi midkii duulayey gaalu ku duula maa qabiilu ku duulayey wasaaci midkii ordayey walaati midkii imaanayey waraami kii wax tuurayey wax gamayey wamaa isimkii kaana ahaada mudaafan ku loo idaafeeye ilaya ilmutakalim tuqadaru waa lagu qadaraa calayhi isimkaas alxarakaatu xarakaadka kulluhaa dhammaantood xaalatu rafca damaa lagu qadaraa xaalatu nasbana fatxa lagu qadaraa xaalatuljarna kasraa lagu qadaraa saddexdabaa lagu qadaraa maxaa loogu qadaraa lilmunaasabaati munaasabada naxwu qulaamiyi wa kitaabi addoonkaygii kitaabkaygii sadiiqii saaxiibkay wabni wiilkaygii wa ustaadii shiikaygii albinaau ixraab waa dhammaaday alashyaau tatabayaru bididyaale shayga waxaa lagu gartaa didkiis dada weligaa gaajoon gaajo ma fahmay fereg unbaa taqaan adu macalinaaba darsi arday u sharxaay uu yidhi gaajo markaas yidhi gaajo maxaa leeyahy war gaajo ila fahm cuntadaa caloosha ka baxe xoogaa caloosha waxaad sheegaysa ma fahmaayo casharkiiu ku dheri marka or inuu fahamsiiyey si kale looma fahamsiin karo duurkii qada markii la gaaray wuxuu casharka adiga ma taqaani mana tegeysa ma tegeysa hay casharkaas la akrina akri ka soo bax waa akhriya kuwa maaweelina qoraxda intay dhexdiidu anigu waxba ma tabar ma hayo waa tabar dhig sulxaa ku hayo saa ku hayo ii sheeg magaceeda wii aan saa ku fahamsiin waaya ku hayo gaajaa layidha magaceeda hadda dhib ma dare ha war wax ma dareemaysa si waa rafaadsanay si waxaasaa la yidhaha gaajo ha marka shayga waxaa la yidhaha didkiisaa lagu gartaa ha shay walba didkiisaa lagu gartaa hadda icraab waxaa didku oo ka soo horjeeda binaa labadooda mid walba haddaan la garan kan kale la garama albinaa wa yuqaabilu waxaa ka soo hor jeeda alcraaba icraabka albinaa bina way iska soo hor jeeda macnaheedu waxa weeye kelimadda labadaas wax ka dhexeeya male inay tahay mabni iyo inay tahay mucrab kelmaddan haddii layha mabni maaha macnaheedu wuxuu noqona waa mucrab haddii layha kelmaddaanu mucrab maahan haddii layha maxay noqee waa mabni maxaa le wax kale ma jiraan carabiga labadaas un baa jirta kelimad kastoo carabiya ama waa mucrab ama waa mabni wax kale ma jiraan wa yuqaabilu waxaa ka soo jeeda horjeeda alexraab albinaa wayatadixu waa caddaana kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a tamaama alitibaaxi caddaansha meesha ugu dambayda bisababi bayaanilaakari kan kale la caddayntiisa sababteed kan kale marka la caddeeyo markaasoo kan uu caddaana waytadixu waa cadaana kulu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida tamaama اltidaaxi cadaansha meesha ugu dambayda oo dhammaystirnaantooda bisababi bayaani aakhari kan kale aakhar wey aakhir maaha kan kale la cadayntiisa sababteedu ku cadaana waqad taraka waa ka tegey almualifu mualifka matniga oo ah ibnu اajrumi waa uu ka tegey bayaana albinaa'i binaha in la caddeeyo wa annagaa nubayinhu laka kuu cadaynaynu ka tegey oo aan ka tegin wa naxnu annaga nubayinuhu laka annagaa kuu caddaynayna calaa dariiqati waddadiiaan kuugu caddaynaynaa allatii waddadii bayanna aan ku soo caddaynay bihaa waddada alraab raab waddadii ixraabka hadda aan ku soo sharxnay luqatan wasilaaxan misaallo sidii waddadiiaan ku caddaynayna fa naquulu waxaan leenahay lilbinaa'i macnayaani soo ma dhihin lilcraabi macnayaani haddana saasuu ku leeyahy axaduma midkood luqawi waa mid luqada loo nisbeeyey walaakaru midka kalena istilaaxiyun waa mid istilaax loo nisbeeyey binaha luqada macnu kuleeyi istilaax ama heshiiska maxay naxwooley ku heshiiyeen inay bina ku magacaabaan macnu kuleey macnu kuleey heshiiska naxwooley waxbay u yaqaaneen bine luqada carabigana bina waxbaa loo yaqaana labadaba waa leey fa amaa macnaahu binaha macnihiisa fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday fa huwa binuhu cibaaratun waa cabirid can wadci shayin calaa shayin calaa jihati yuraadu biha hubuut haddii lagu yihahdo biro sheeg xagga luqada waxaa leedahay wadcu shayin calaa shayin calaa wejin yuraadu biha hubuut intaasaa lagaa raba calaa jihati yuraadu biha hubuut wuxuu ku yidhi fa huwa binuhu cibaaratu mucabarun waa mid laga cabiro can wadci shayin shay in la saaro calaa shayin shay kale korkiisa calaa jihatin qaadaana loo saaraa qaabkoo yuraadu la doonayo bihaa jihada sababteed ahubuuta in wax ku sugnaadaan bino waxaa la yidhaahdaa laba shay in laysi saaro si walba laysku saaro lama yidha bine waa in laysku saaro qaab laysleeyahay isku sugnaadeen isku dheganaadeen hadda derbigan fiir marka la dhisayey dhagaxaa dhagax la saaro waxaana laysku saaray qaab la rabo inay iskugu dheganaadaan maahan qaab oo meesha un iskaga turiye ah, ah dhagaxaa meesha la dhigay shamiintaa lagu shubay mid kalaa la saaray si ugu deganaado qaabkaasaa binan la yidhi saas darteed hadda haddii dhagxaan gaariiskoroga halkan ku daariyo dhagxaanta soo isma kor saarna binan lama yidhi carabiga binan maaha maxaa yaele dhagxaanta waa iskor saarnaatee laakiin qaab ay meesha ugu dheganahayo iskuma saarna waxaa la yidhahda luqada carabiga shay in shay la saaro qaabka la isku saaran yahay qaab la rabo inay iskugu dheganaadaan fiiri saasaa la idhaha wadcu shay waa shay la saaro calaa shay shay kale korkiis calaa jihatin qaabna loo saaro qaabkaasoo yuraadu la doonaya bihaa jihada ahubutu sugnaansho iyo walzumu laazimid waa isku macno ah, sugnaansho iyo laazimid meesha si joogta inay u saarnaadaan taas waa luqadii ka soo soco wa amaa macnaahu binaha macnihiisa fi listilaax istilaax dhexdiis xaal u ahaaday fahuwa fahuwa binihi fahuwa binihi yaad leedahay fahuwa binihi luzuumu aakhiri lkelimati kelimada aakirkeeda laazimidiis weeye xaalatan waaxidatan hal xaala uu laazimo ligayri caamilin caamil la-aan uu laazimo walaa ctilaalin cilo la-aanna uu laazimo waxaa la yidhaha bine xagga luqada kelimada aakirkeedu hal xaaluu laazima hal xaalo min sukuunin aw kasratin aw damatin aw fatxatin hal xaaluu iska laazima iri waxaa la yidhaha xagga istilaaxa bine fa huwa binuhu luzuumu caakiri lkelimati kelimadda caaqirkeeda laasimid uu laasimo weeye xaalatan waaxidan fal xaalo min sukuuni aw kasratin aw dam aw damatin aw fatxatin hal xaalu laasima hadda fiiri kam kam hadday rafcisan tahay kam aa laleey hadday nasbisan tahayna kam aa laleey hadday jaran tahayna kam alale weligeed sukuunkaasay laazima man waa la mid man fiiri amsi hadday rafcisan tahay amsi alale hadday jaran tahayna amsi alale weligeed amsi sidaasay joogi fiiri haaulaa'i hadday rafcisan tahay haaulaa'i alale hadday nasrisan tahay haaulaa'i alale hadday jaran tahayna haaulaa'i saa kaasa ma fiiri ma maa hadday rafcisan tahay maa alale hadday nasbisan tahayna maa hadday jaran tahayna maa kaasa fiiri kayfa kayfa hadday rafcisan tahay maxaa leeyihi kayfa hadday nasbisan tahayna kayfa hadday jaran tahayna kayfa kelimadaasaa la mabni waa taasaa mabni waa kelimad caamilka ka horeeya uusan aakirkeeda bedelin caaqilku sidiisaasu iska ahaana caamil kastaa ka hormar hal xaalay laazimo kelmadda caaqilkeedu hal xaala laazimo caamil kasta ha ka hormaro kelmaddaas maxaa la yidhahdaa mabni bine marka waa ogaana bine maxaa la yidhahdaa waa kelmadda caaqilkeedu hal xaala inuu laazimo hal xaaluu laazima wa amaa macnaahu binaha macnihiisa fil istilaax istilaax dhexdiis xaalu ahaaday fahuwa binuhu luzuumu caaqili اkelima kelimada caaqilkeedoo laasima weeye xaalatan waaxida hal xaalo liayri caamilin waa hadal muhiim liayri caamilin maxaa loola jeedaa waxaa jirta kelimad caaqilkeedu hal xaalo laasimo laakiin sababta keentay hal xaalo inuu laasimo waxa weeye hal caamila gala caamil kalimada galaba subxaana allahiya ka mida subxaana nuuntaasoon kor dhignay weliga arki mayd weliga intaad carabi akrinayd arki mid subaani subxaanu ma arkayd waana mucrab kelmadda mabni ma fadxadaasay laasimtay maxay u laasimtay laba caamil maba gasho hal caamila galo oo kordhiga bis caamil kale ma galo isbedelkuna goormuu yimaada kelmadda aakirkeeda marka caamilku iskhilaafo soo maha isbedelka kelmadda aakirkeeda goormuu yimaadaa likhtilaafi alcawaamil haddee subxaana caamil kale maba galaba iyo macaadalaahi macaada macaadlaahi weliga arki mayo macaadllaahina arki mayo waa macaadlaahi subxaanallaahi subxaana wey nuuntaas weligeed waa ka rognaana ma ahan madmi laakiin ayada sababta ka dhigtay aaqilkeedu hal xala inuu laazimo waa caamil hal caamila gala mabnigu saas maaha caamil kastaaba ha gale hal xalo laazima iyadoo caamilyaalka isbedelayaan ayuu hal xalo laazimaya ah, ma la fahm waay liayri caamil waa ligayr caamilin maxaa laga ixtiraasa laska ilaalina kelmadaha hal caamil galad leh sida subxaan allahi iyo maxadalla hadda waa lagu weydiina waxaa lagu leeyaha likayri caamilin maxaa looga ixtiraasa maxaa layskaga ilaalina markii likayr caamilin lagu dara waxaa leeda waxaa layska ilaalinayaa kelimad mucraba oo hal caamil galo oo aan aakidkeedu isbedelin sababto hal caamilaba galaba walaa tilaalina maxaa layska ilaalina kelimad xarf cilla u dambeeya hadda fiiri alfata caamil rafciye ka hormari jaa alfata caamil naصbiye ka hormari ina alfata caamil jere ka hormari marartu bilfata alfata aaqilkeedu hal xalu laasimay soo maaha muxuu u laasimay ee cil xarf cila u dambeeya marka mabni maaha ee waxaa u diiday aaqilku is isbedelo xarf cila u dambeeya marka waxaa la rabaa fiiri kelimadan ayadoon hal caamil laasimayn ayadoon xarf cilla u dambayn inay hal xaalo iska laasimto ma Ah, kelmadda waxaa la rabaa fiili ayadoon xarfa in la u dambeyn xaraf saxiixa u dambeeyo caamil keliyuba ma gale caamilyaal kala duwan ay gelayaan inay hal xaalo laasimto kelmaddaasaa la yidhahdaa madn ma la fahmi ah, kelmaddii hal caamil ma galo caamilyaalka dhan waa gala ah, caamil rafciya waa gala mid nasbiya waa gala mid jira waa galaata isimka hadday ficil tahay sidoo kale caamil waxaa gela rafci waxaa gela caamil waxaa gelaya caamil oo naصbiya waxaa gelaya mid jasmiye aakirkuna isbedelima xarfucilina uma dambeeyo kelmaddaasaa mabni la binuna waxaa la yidhaahdaa aakirka laazimidda uu hal xalo laazima ayadoon caamil keenin laazimiddaas ayadoo aan xarfucilla keenin laazimiddaasaa binaa la yidhaha tusaale marka aad u baahanta wadaalika misaalkii ka luzuumi kam iyo waman kam iyo man laaزimidda ay laasimayaan الskuna skun weligood kam iyo man aakhirkooda sukuunkaasaa saarnaana kam man aad iska leeda haaulaai wa ka luzuumi haaulaai wa haaulaai laazimidda ay laasimaydo iyo haa haaulaai waxaa lagu ishaara jamaaco ama rag ahaadeen ama haa haaulaai aad leeda dhagxaan badan meel tanaxata haaulaai aad leeda jamaaca lagu ishaaraa haaulaai jamaacadaas waxay rabaan ha xadaamina waa gabar magaceed idaa qaalat xadaami fasadiquuhaa fainal qawla maa qaalat xadaami waa gabadhii saddex maalin meeshii wax laga arko u socod meel saddex maalin loo socdo wax ka arki jirtay wey waxaa la yidhi saddex maalin carabtu waxay idhahdeen saddex maalin meeshii loo socday wax ka aragtaa telefoonna waktigaas ma jirin maogta maalin bay marka fiirida markaasay tidhi ha meel hebla cadow waa soo socda kolleyba saddex maalin kadib waa imaan doona markaasana war habar warkeedu bay naga daayo cadow inta yimid saddex maalin markii la joogu nag ka dhig midaa hadlay markaa cadowgii ka badbaaday wuxuu yidhi wuxuu yidhi idaa qaalad xadaami xadaami hadday war sheegto fasabiquu ha u rumeeya faina alqawla maa qaalad xadaami war wuxuu noqday warkii xadaami ha xadaami lagama daba hadlo ila saddex maalin ay ka fiireen mog <laughs> waa warkii carbeesa annagu ma joogin meeshii waay ka soco hadda maxamshaadkaan ka rabnaa xadaami weligeed kasradaasaa saaran caamil rafciya ka hormari caamil jara ka hormari caamil rafciya ka hormari mid nasbiya ka hormari wax kastood ka hormari xadaami miintu waa saas wa amsi amsi weligeed kasradaasaa saaran alkasra ila wakaluzuumi haaulaai wa xadaami wa amsi saddexdaas kelimo waa laasimidda ay laasimayaan alkasra binu wakaluzuumi mundur iyo waxayfu mundu oo xaraf aheed iyo xayfu oo darfu makaan aheed damadaasay laazimayeen wa ka luzuumi mundu iyo waxayfu mundu iyo xayfu laazimidda ay laasimayeen oo kale addama wa ka luzuumi ayna wa kayfa alfatxa waa laasimidda ay laasimayaan oo kale ayna iyo kayfa fatxada ay laasimayaan wuxuu ku yidhi wa min haada alidaaxi caddayntaas xaggeeda caddayntaas xaggeeda taclamu waxaad ka ogaaneen ana alqaaba alcraab ana alaab abinaa dhe ana alqaab albinaai binaha nuucyaalkiisa alqaabta waxaa loola jeeda anwaac ana alqaab albinaai binaha nuucyaalkiisa arbacatun wa afar kelimadda marka la yidhaha waa la binaynaa afara mid ka mida lagu binaynaa afar shay mid ka mid ah lagu binaynaa wa min haadalidaaxi caddayntaas xaggeeda taclamu waxaad ka ogaaneen ana alqaaba albinaa'i binaha nuucyaalkiisa arbacatun waa afar asukunu reeb walkasru hoos dhig wadamu god walfatxu kordhig wa bacda bayaani kulli haadihi alashyaa shayaalkaas dhammaantood caddaynta la caddeeyey ka gadaal laa tacsuru calayka kugu cuslaameen macrifatu lmucrabi mucrab la garashadiis iyo walmabniyi mabni la garashadiis intaas markii lagu caddeeyey ma kugu cusla inaad kala garato lafdigaanu waa mucrab lafdigaanuna waa mabni ma kugu cusla hadda qaacido qaada marka faina almucraba mucrab aa layda icraab waad soo barat binaana waad soo barat waxaa lagaa rabaa mucrab iyo mabni inaad kala barato faina almucraba mucrab maa lafdi weeye taqayara uu isbedelo xaalu aakirihi aakirkiisa xaaladiisa lafdan xagga dhawaaqa uu iska bedelo o taqdiirin agga taqdiirta u iska bedelo bisababilcawaamilina uu isla bedelo caamilyaal sababtoodu isla bedela kaasaa la yidhahda haddaa aragtay kelimad caaqilkeedu isbedele marka caamilku isbedelo kelmadaasaa la yidhaha mucrab ah, kelmad caaqilkeedu isbedele sababta isbedelka keenaydaan ay tahay caamil iskhilaafay wlmabniyu xaa la yidhaha mabni wlmabniyu mabni maa lafdi weeye lazima uu laazimay aaqiru aaqilkiisu xaalatan waaxidatan hal xaalo likayri caamilin caamil kayrkiisu u laazimay maahan hal caamila gala maaha ayadoo caamilyaalkii isbedelayaan uu aaqirku hal xaalo laazima walaa tilaalin cilla la'aan uuna hal xalo laazimo ayadoon aakirka xarfu cillo ahayn uu hal xalo iska laazimo tamriin adaa laga rabaa jawaabaha soo socda bayin caddee almucraba bianwaaci ma anwaaci walmabniya mabnina caddee min alkelimaati kelimooyinka ka caddee kelimooyinka alwaaqicati dhacaysa fi lcibaaraati tacbiiryaalka alati alaatiyati imaa doonta qaala acraabiyu nin reer baadiaha wuxuu yidhi allaahu allah yukhlifu bedelahaanu u keenaa maa shayga atlafa naasu dadku baabi'iyeen waxay dadku baabi'iyeen alla bedelkaa siiya wadahru zamankuna yutlifu wuxuu baabi'iyaa maa jamacuu dadku hantiday aruuriyeen iyo carruurtay aruuriyeen wa kam min maytatin dhimasho badana dhimashadaasoo cilatwa cilada keentay dalabulxayaati nolol raadinay imisay geeri keentay nolol raadi doqon waxay la dagaalami laada hal iryaan lagaaga darin soo ma aad tidhi gaalkan laguma dhaca waxna lagama qaban kare halaisku dhiib maantaba waxa weeyaan gaari ami soomaa jiiray toban qof daraadna qoysuu jiiray geerida nololaa la raaday soo ma geeridaana tin wuxuu yidhi wa ka min maytatin geeri badana maxaa keenay geeridaas geeridaasoo cilato cilada keentay dalabul xayaati nool raadinayo wa xayaatin wa kam xayaati nool badana sababahaa sababta keentay adtacarudu in loo bambaxo ay tahay lilmowti dhimato meeqaa nolol lagu helay cadowgii marad yac iska tiri kadib xise ku noolow aha geeriyaad u diyaargarow cadowgiiaad yac iska tiri soo ma kadib xise ku noolo aha sa'alow wuxuu weydiiyey cumar bnu khadaab camar ibnu macdi karib camar ibnu macdikaribu wuxuu weydiiyey can ilxarbi dagaal iiga warramo yidhi dagaal adaa yaqaani camar hadda ma taqaana camar nin caadiya maaha camar waa geesigii carbeed cumaraaba waa weydiiyey wuxuu yidhi camarow waxaad iiga warantaa u yidhi kolliba dagaal adaa lagaa warsaaha intaad nin la kulantood la dagaalantay kuugu geesisanaa iyo kuugu fulaysanaa iyo kii ii sheegu waxaa dhigaa kitaabkan mashaaric ashwaaqa mashaaric ashwaaq wa masaaric اcushaaq ibnu nuxaas kitaabkiisaa dhiga wuxuu yidhi ninkii horta iigu fulaysanaa wuxuu ahaa yidhi ninan maalin u imidu ninaan maalin u imid yidhi meel jooga nin ka fulaysan maarag waxaan idiu yidhi yaa fata khud xidraka laa maxaalati anii uqaatiluka laa maxaalata anii uqaatiluka waxaan idhi wiil yahow hubkaaga qaado maanta shaki kuma jiraan aan kula dagaalamaaye markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi yidhi camar ibnu macdikari waa dhacay waa soo rogaysaa naftu waa ka dhacday wax ka fulaysan maarag kaasa iila fulaysanaayo markaa magacayga u sheegayu naxay waa dhintay waxaa ila xeelad badnaayuu yidhi midaan u imid u yidhi faraskiisii iyo hubkiisii iyo gaashaankii iyo warankii farasay u saaran yihin meel balliyuu biyo kacada markaasaan idhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata ani uqaatilo wiilow diyaargarow maanta ishuri mayne markaasuu yidhi yidhi man anta markaasaan idhi camar ibn macdikarin markaas hal shayaan ku weydiisanaya ilaa aan si dhaba ah u diyaar garoobo hubka dagaal haygu bilaaba ballan weeyaan ihi kaasuu seexday taagnow taagnow markii lagu goroomeen gaajo u dhibataan ka tegay ninkaasa iga fakaday wax ka siyaasad baana ma argay waxay la geesisanaa yidhi intaan arkay midaan maalin u imid markaasaan idhi u yidhi oo meel hurdaa geed markaasaan igu yidhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata ani uqaatilo wiilow qalabkaaga qaado maanta isuri maynee markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi camar ibn macdikarib markaasuu yidhi nacaskii aan maqli jiray furigahay markaasaan idhi maanta lays ogaana fulay ninkii ahed soo diyaar sawir soo diyaar soo jeestay uu yidhi labo aad kala doorayda saasaan kuugu istaagaya hubna qaadan mayo saddex seefood igu dhifaydha haddaad igu disho saddexda seefood waaba idisho haddaadan igu dilin meelaa sixen waa ku gawraca waysan ahaynoo adigu saas ii dheh saddex seefood kugu dhufanayo haddaan kugu dili waayo anaad igawrace waxaan sidu idhahay isdhiibin saddex seefoodoo nin ku dili kartaa waxaan idhi idhahaye saas ii dheh saddex seefood kugu dilanaye markaasaan isiriyo halkaasna ku dhufato surkaa madaxa tuur markaasay waay kor inta sarif u tiri meeshan ka xagatay markaasuu yihi nacas wallaahi labaa ku had waana ku gawrici raba waa yaabay waxaan isu yihi mar dambe yaysan sidbane dhexda inta ku dhufatid laba ka dhig isaga dham markaasay hoosta usata meeshaad ka taabatay markaasuu yihi nacas wallaahi midaa ku had waana gawricaadi midii saddexaad saan ugu dhifto maqaan ilaa gawricayaas markaan saddexdii dhammaystuu yidhi nacas inaad anu waagi markiim kuu sheegayo markuu yidhi nacasaad iriddaas ka bax farta minaha gardaraysa weligeed maargu yidhi kaasoo kaasoo kale baalo marka camal caadi maahan saala cumar ibn khadaab cumar ibnu khadaabaa weydiiyey camar ibn macdikari can ilxarbi dagaal weydiiyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi hiye camar wuxuu yidhi faqaala wuxuu ku yidhi camar low cumar wuxuu yidhi hiya dagaalka murat lmadaaqi dhadhankeedu waa xaraariya dhadhanka dagaal waa xaraariya idaa qalasad mar hadday faydato can saaqin shanshada hadday kubka soo faydato waa xaraar man sabara fiiha qofka ku sa ku sabra curifa waa la oqonsadaa ninka soo caanbaxayo maqlaydo geesiga dagaalku ku sabra ee ninaan xanuunhayn lama ark lama arko waman dacufa canhaa qofka ka daciifana tarifa waa dhintaa oo magac beela isagaba waduxaa barqankiiyaan ku dhaartay uu ilaahay yidhi waleyla habeenkaan ku dhaartay idaa sajaa markuu mugdi noqdo maa wadaxaka kaama tegin nabiga suubanow rabbuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalaa kuumana caroonin walal aakhiratu midda dambo aakhiraa aa khayrun laka kuu kayr badan min aluulaa midda horo adduunyada kaaga kayr badan in alunaa in alunaa xadaanii wahiya sadiqatun fii ma tuxadiثu ana algira ana alciza fi nuqali idaa naama qirun fi duja leyli fashari waqum lilmacaali wاlcawaali washamiri idaa anta lam tuqsir can اljahli wاlkhana asabta xaliiman ow asaabaka jaahilu ina alculaa sarayntii xadaadnii waa ii sheekayday sharaftiyaa ii sheekaydo meel isku aragnay in alculaa sarayntii xadaadnii waa ii sheekayday wlxaal ay ii sheekayday hiya sarayntu saadiqatu mid run sheegayda ay tahay fii maa shayay run ku sheegaye tuxadiثu ay sheegaydo ana alciza sharafta fi nuqali socodku ku jira iyo safarka badan idaa naama markuu seexdo kirun nacas iriga waa qofka marka la qiyaano qiyaam qiyaamada iska aqbalo oo dagmaayo markii la dago idaa naama markuu seexdo qirun daqon fii duja leyla habeenka mugdigiisa fashari soo jeed adugu wa qum istaag lilmacaali meelaha sarreeya inaad gaarto darteed u istaag iyo walcawaali waxyaalaha sarreeya washamir hanjeero ama tafaxaydo idaa anta idaa lam tuqsir haddaadan ka gaabsan anta adiga lam tubsir haddaadan ka kaafsan can iljahli jahliga iyo walkhana fasaadka asabta xaliiman mid dulqaad badanoo xanaaqaad heli doonta haddaadan joogin ow asaabaka jaahilun ama jaahil adoo kalaa ku helaayo asabru sabarka calaa xuquuqi اlmuru'ati sharafta xuquuqdeeda lagu sabro ashaddu waa ka dhib badantao waa ka adayg badan tahay min asabri in lagu sabro calى alm اxaajati baahida xanuunkeeda wdil اfqr wdil اfqri wdilaة اfqri wadilaة اfqri fqriga dulligiisu maanicatu waxay qofka u diidaa min cizi safri safarka sharaftiisa kamaa sida ana alciza alqinaa qaninimada awooddeedu maanicun mid diida uu yahay min karami اlinsaafi cadaaladda wanaaggeeda wallah subxaana wa tacala aclam sal la ala Thank you.